bismillahi raxmaan iraxiim walaalka cabdillahi waa maadsan tahay horta dalinka guud iyo horta fikirka aan ka qabnaa waa kolley fikirka dadka wanaagsan islaamka ay ka qabaan oo kaleeto ayaan ka qabnaa oo ah in mataqaanaa nimanku ay yihiin niman cadowo oo nagu soo duulay oo xarbiya oo xoog nagu qabsaday oo dhulka naga xoog ku jooga oo aanan u baahnayn aanan rabin horta sidaas ayaan oo haddana dadka naga xusuuq iyo dhibaato iyo dil ku haya dadkanaga iyo diintanaga iyo dalkanagaba inaysa wax faaida lahayn oo ay lugooyin ugu yihiin cadowna dhex degan dhex jooga xoog nagu qofsaday inay yihiin horta fikirkaas ayaan ka aaminsanaha marka koowaad ciidamada shisheeyaad ka hadlaysaa ee uganda iyo burundi ciidamada shisheeya ee uganda iyo burundi iyo kenya etoobiya waxaas ajnabiga oo dhan ee soomaaliya jooga iyo kuwa ayagaas mataqaana u ah hormuudka u ah indhaha u ah oo micnaha soomaalida ku abtirsada intaba waan kawada wada hadlayaa Eh, jacfar maxaad ku daraysaa ciidamadaas cabdullaahi haddaad i weydiisay waxaan u arkaa niman dalkaanagii iyo diintaanadii iyo dhaqankanagii wanaagsanaa kusoo duulay iyo khayraadkii uu ilaahay dhulka yaga noo geliyey kuwaas waxaan u aragnaa dad xoog nagu haysta maxaa ladihi jiray annagana aan u nahay dad maxaabiisa oo siday rabaan ay ka yeelaan dumarka ay xaryaha ku haystaan si xoog ah idigana aad aragteen midiyaha iyo adeecadaha aad ka aragtaan taasna waxaa dheer weliba waxyaalaha qarsoon ee midiyaha iyo adeecadaha aan la soo saarin waxaan u aragnaa dad dalkaanaga iyo diintaanaga iyo dhaqankaanaga wanaagsana xoog ku haysto way hagaag dowlad federaal ayaa ka jirta muqdisho xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne ka ah seed u aragtaan ma dowlad baad ka aaminsantihiin inay tahay mise wax adaawahu meesha uu dhigtay iyo ku shaqaysto cabdullaahi horta ninkan xasan sheekh laleeyahay meesha madaxda loogu sheego waxaan u aragnaa in uu yahay shabakad lagu baabi'inayo diinta islaamka ee ka jirta dalkeena iyo dhaqanka wanaagsan iyo dalkii dalka dadka muslimiinta ay lahaayeen in lagu gaadahayo oo khayraadkiisii iyo maxaa dhihi jirayay diintii lagu burburinhayo oo ay dad shisheeya ku qaadanayaan uu yahay nin jirka naga mid ah afkaartiisi iyo wixiisa uu yahay kale xaqiiqeena ay tahay nin reer galbeed iyo shabakad ilma caruuro ay ninaha u gataan inuu yahay ayaan ka aaminsana ma asiga oo keliya mase asiga iyo xubnaha kale dowladda la shaqeeya asaga iyo dadka hoos imaada booliska waxay wixii ka hooseeya ilaa booliska ilaa iyo asaga wixii ku tago dhan inay shabakad yihiin ayaan aaminsannahay oo reer galbeedka u shaqeeya waa hagaag waxaan siinayaa shaafici horta uu mahadsan waa arkay jacfar sidoo kaleeto waan salaamaya isna waxaan leeyahay horta sida uu arkay u sheegay ninkaas hadda magaciisa lasoo sheegay iyo faryaha kaleeto ama ka hooseeya ama jawaasiisa leeyahay asagaa la siman iyo waxaa la shaqeeya dhan runtiisa waa u sheegay warka shabakad wey shabakadna markii aada maqasho waxa waaye waa kooxo isku tegay oo loogu talagalay shabakadu marna micnaa wanaagna waa loo adeegsadaa ereygaa shabakad ahaan marna xumaan waa loo adeegsadaa kuwan marka waxa waxawaay waa shabakad isku tegay oo iskugu tegay inay micnaha dalka soomaaliya gacanta ka ridaan oy shisheeye u gacan geliyaan haddaan dadka wanaagsa kale ufahansiinana waxaan dhigi karnaa waa jallaaliin dalka soomaaliya hadday ahaadeen biri iyo bad iyo dad iyo khayraad ahaanba inay gataan oo ay shisheeye u gacan geliyaan dad micnaha loo soo diray oo loo soo abaabulay oo dalaaliyana oo dalka soomaaliya khayraadkiisa iyo dadkiisa iyo sharaftiisa iyo xoolihiisa iyo wixiisa oo dhan dad dalaalka ah oo dad kaleeta ay kale hadday aalad baarlaqmaan hadday aalaayin wasiiro runtii waxaan dhihi karnaa ayaga laftirkooda waxa waaye dhammaantood sida shabakada erga shabakada ayay dala taagan yihiin oo waa dalaalin mid kastana dal ayuu ka socdaa oo waxaad ka fahmi kartaa dhammaantood waa dad laga wada keenay meelahaas qurbaha midka ugu badkeeda waxaa laga keenay yurub iyo america ayaa laga keenay iyo mataqaana africa dhan kale xataa kuwa laga keenay way ku jiraan laakiin waa weryihiin laakiin mid walba dal ayuu ka socdaa labadii xildhibaan ama wasiirkii xildhibaan dalaagay dalaal u yihiin oo ay ka socdaan oo inay ummadan iyo dalkan ku jawaabisan taagan yihiin una shaqeeyaan oo mushaarba ka qaataan waxaan u fahmay warkiina dowladda federaalka dhammaantood xubnahood waa jawaasiis iyo shaqaale shisheeyaha u shaqeeya maxaa kamid a ah waxyaabaha idin cadaynaya amaba taas cadaynta oo aada u haysaan waxaan ka xasuusin karaa go- dalkeena waad og tahay in la qaybiyey oo nimankan qaybiyeen maalin dhexdaas oo aada usii dheereen waxaa shir ka dhacay magaalada kismaayo ay dhahaan waxaa joogay nin ethoobiyan ah oo khudbad ka jeediyey khudbada uu ka jeediyey adaluu hadda kusoo qaaday kor ahaan kama wada xasuusta alfaadoodii laakiin macna ahaan waxay ahayd inuu yidhi intii gobolada sooma la qaybina sooma iyo puntland waan joogay kismaayaan hadda jooga oo jubbaland waxaa loogu raali noqosa badan yahay oo loo aada loo jecel yahay gaalada agtooda waa axmed madoobe iyo maxaa la dhihi jirayey gobolkan jubbaland la dhaho kuwana maxaa la dhihi jirayey gurtigood maxaa la dhihi jirayy waa waa jamaacsiir oo wadanka khayrkiisi baa la qaybinhayaa masalan hadda dekedo kaleeto waxaa gacanta ku hayo niman sheeganaya wanaag inay dalka u hayaan oo shisheeye oo gaalo u shaqeeya muqdishoad ka hadlaysaa ha ka soco xagga kenya markii la dhahana waa kaad artay dee dhulkii soomaaliyeed la siiyey gaalada oo kismaayo iyo dhankeeda ha ka soco marka waxyaalahaasoo dhan markii la fiiriyo iyo qeybo kaloon hadda ani aan soo koobi karin waa niman jawaasiis oo cucub aan dhihi karaa nimankaasi shaafici ma la qabtaa walaalka taas si wanaagsan waa isku raacsannahay waana fikir kolley dadka aqliga saliimku ah iyo dadka wanaagsan ay ka samayihiin inay nimankaasi jalaalin dalka loosoo diran yihiin inay jalaalin yihiin horta waxaa ku caday karaa qodobka la yidhaahdo maamul goboleedyo runtii horta fikir ayada kasoo goay oo maskaxdooda kasoo naaxday kasoo baydheen dalka ama qayqaybina maahan ee waa fikir reer galbeed iyo balaayo ay keeneen markay keeneen iyadoo la ogyahay inuu qodobkaasu micnaha maamul goboleedka oo dadka soomaaliya sii kala fogeynayo oo sii kala dilayo oo meesha ay kala joogeen kashisha uu kusii kala furayo ayay horta runtii kana hadli waayeen diidina waayeen markii reer galbeed u keenay weliba ninka layiha nugletkay oo u keenay u yiri maamul goboleedyaha loo sameeyo dalka hala kala googooyo tuulo tuulaha loo jaro jaro gobol gobol ha loo kala jaro mididma degmaha loo kala xiro hala kala xirxiro waxa dhan intuu yiri horta mid ka hadlay oo xataa yiri war waxaan anaga naba qabato waa laga waayay guddigooda qalinkay ku wada duween ninkaas korcadahaas farfarka u eegay nugletkay ayayna ku raaceen waan ujeeda hadda macnaha haddataan mataqaana lagu sii wadaa oo haddataan waxay soo wadaanba iyo meel walba way sii marsii hayaan oo kuwa loo dhex sii marsinaya horta runtii adilo fara badan iyo daliilo fara badan oo kaletana waa loo hayaa qodobkaasna wuu uguugan yahay qodobada lagu macnaha shawaasisnimadooda aad usii fadeexadeeyey oo caddeeyey oo banaanka soo dhigeen ayuu kamid yahay jacfar dhalinyarada soomaaliyeed ee muqdisho joogta ayaad ka mid tahay waxyaabaha dhalinyarada looga leexinayo dawga saxan ee muqdisho aad ku aragtay maxaa kamid ah walaal aad baa umahadsan tahay haddii aan qodob jawaabtiisoo kooban aan bixiyo waxyaabaha isdhihi karo dhalinyartii soomaaliyeed ay ku noolay magaalada muqdisho in afkaartoodii iyo fikirkoodii wanaagsanaa la xado waxaa kamid a ah dalki dhalinyartii in maanta lagu mashquulinhayo waxyaalo ay dhahaan fanaano sidaad ka warqabto hadda ciyaaraha maalin dhawita ka bilowday magaalada muqdisho ciyaarihii kooxo waxaa jira dabeecadahan hadda magaalada muqdisho ka shaqeeya ay aada u xaysiiyaan oo maxaa la dhihi jiray ay furaan oo laleeyahay qofka waa inuu dhowr iyo laba dhowr iyo toban iyo sideed iyo toban meelahaas waa inuu waalidkii waa la tababari baa leeyahay waxaa loo tababaray hada ciyaartay waxyaalaha dhalinyartii maskaxooda lagu mashquulinaya waxyaalahaasa kamid a mida kaleeta in lagu mashquuliyo la dhaho dalkiina difaaca kan waaye oo nimanka b s dhalinyarta b s laga dhigo lacag aan la siinaynin loo ballan qaado marka b s tuna waa jawaasiisnimo shisheeyaha lala shaqeynaya waa marka hore sidii magacyo kalea loo bibixin iyo dalkii uu shaqeey iyo maxaa la dhihi jiray heesa hore intii loo shido ragga hore say isu halgami jireen halgankii wadanka waaye san dhaqaalihii wadanka saan kusoo ceshan lahayn baa la dhihi marka dambena nimanka jawaasiis iyo waxay noqonayaan rag xalana awaamirta laga siiyey iyo amaraday noqonayaan shaaficiyow haddii dhalinyaradii soomaaliyeed banooni lagu mashquulinayo kuwa uganda iyo burundi iyo etoobiyana inta lasoo tababara iyagoo askara naloo keenay oo magaalooyinkeena ay haystaan muqdisho ceelbuur dhuusamareeb gurceel kismaayo baydhabo iyo meelo kale taa maxaa laga fasiro karaa wana la horta waxawaaye waa runtii qodolkaas waa qodob isla murugadiisa le soomaalida waxay tiradaa ninkii horta seexdaa siciid jibdalay waxa wey horta in african ninta lasoo tababaro iyagoo command of military isugu jira runtii horta juulaan ay nagu soo qaadeen oo nalagu soo daayey kuwana lagu mashquuliyey bahal yaroo la kuusay oo runtii bax yaroo ku jirta la kuusay lagu mashquuliyey layidhi xagga iyo xagga u erya oo idaacadii xitaa soo saartay laftirkeedii markaan waxaas aan dabagalnay ayaa waxaa lasoo ogaaday barnaamijkan waxaa ku shaqeysa inay yihiin niman yar oo toddoba nin camal dhan oo yahuuda oo shabakada isku xiran oo adduunka ay inay ku mashquuliyaan oo dadka ay ku jahwareeraan ugu talagaleen oo ay been ay leeyihiin intaasoo biliyad oo lacagaha lagu gatay hebel intaasu taraliyamaa laga baxshay ummaddii marka soomaaliyeed waxay maqleen dhalinyaradii fikirka ka gaabneed oo runtii indhaku ahay waxay maqleen intaasoo taraliyama hebel laga baxshay intaasoo hebel lagu gatay sidii aada dibaaxoo suuq la keenay marka mid walba wuxuu jira dad la weyn noqoto oo baasha lagugu dawo adigana sidoo kaleetaa lagu gadaa jiri asagiyaaba si ka matelaba aridibaax camal oo wuxuu taagan yahaaba aniga ciyaartoy fiicana noqaha oo si la ii gato waxa weye marka horta runti waa wax aada iyo aada loola yaabo lagana murugoodo oo mataqaanaa nina raggiisa inta soo bartay oo kumaantus kasoo dhigtay kuusoo diray oo diilaan kugu diray midna ehm, kubad iyo banooni xun iyo balaayo aan la aqoon ku mashquulsan yahay waa laba hadda kaasii kala dheeri waayo kaanu jirtaba maaha wey dhalinyarada waxaan kula talinayaa ehm, walaalkiin meesha uu marayo runtii cid dhibaanaysa aqli xun ama bribis aqli xun waxawaayo ma jirto ehm, ayaguna inta tababarteen oo mataqaanaa mid walba motor iyo madaafo isoo loo riday inta lasoo daray ilaa horta naga kusoo fasaxay waxaa leeyahay marka indhakugaraadlaha noqonina indhakugaraadlaaga iyo mataqaana horgoraadley ku dhihi jireen hadda waxaa soo baxa kuwa la yihahda calamhorgoraadley oo mataqaanaa laleeyahay insha allah lacnimada boqol dollar lagu sii haahe dheel balaayo dhanaa soo baxda marka iyo gorob la aada iyo shabaq laga booda iyo halkaasan kusoo marka waxaan leeyahy dantiina aqoonsada ilaahayna ka cabsada dintiina iyo dalkiina iyo dadnimadiina difaacda haddadna difaacanaynin masaajida ilaahay ku xarooda oo diinta ilaahay barta oo waxa diintiisa ilahay inaad yeela horta walaalka maasha allah arrinta uu kusoo gabagabeeyey maanina kusoo gabagabeyn lahaa soomaali waxay dhahdaa anaa dhiman looma hadlo marka dhalinyarta soomaaliyeed waxaan usoo dardaarmi lahaa oon usoo jeedin lahaa inay diinta ilaahay bartaan ay ogaadaan dadka diintooda iyo dalkooda la raba inay difaacaan in iyaga yihiin nabigeena sala allahu calayhi wasalam maalintii uu imaaday madiino raggii garab istaagay ee abujahal seefaha oo la baxay inay ha ogaadaan inay ahaayeen dhalinyaro diintan raggina soo gaarsiiyey sida saxaabadii oo kale inay yaraayeen rag waaweynaa oy u badnaayeen rag dhalinyaro ah ooy xambaareen diintii si ilaa ay annaga naga soo gaarto dadka laga raba inay dadka diinta gaarsiiyaan oy dadkoodii iyo dalkoodaba inay difaacaan iyo diintoodaba inay dadka laga raba inay ayaga yihiin inay dareemaan taqwada ilaahay iyo cabsida ilaahay baan u dardaarmaya iyo inay masaajida galaan iyo inay iska ilaaliyaan dadka maaragtay jirkooda kale leh diintoodana haysanin ee loosoo loo loogu soo qarinhayo ee munaafiqiinta ah inay iska ilaaliyaan ee hadalladooda macaan iska ilaaliyaan gaalada iyo maxaa la dhihi jiray gaala daba socodyada inay maaragtay ka dheeraadaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi maxamed ay qabsadaan ay masaajidada galaan siduu walaalkeen u dhahayba